salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wcala aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilma wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jirnay xukunkii iyo qaybuhu lahaa waxaa inoo soo tilmaamay sheekhu xukunka mas agtooda inuu yahay khidaabka iyo hadalka ilaahay ee ku tacalluqa ee la xidhiidha dadka mukallafiinta ah ee la hawlay ficladooda iyo waxay sameeyaan waxaanu ugu tacalluqaa iqtibaa iyo doonid ama taxyiir iyo doorgelin ama wadcin tiibuu haddaba tusaalayaasheedii inoo waday waqowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa wuhi walaa taqrabu zina ha u dhowaanina zinada inahu isagu kaana u ahaaday faaxishatan wa xun ayuu ahaaday wasaa waana xumaday sabiilan jid ahaane xukmu sharciyun waa xukmi sharci ah muxuu xukm sharciga u noqday liannahu khitaabun waa khitaab iyo hadal min allahi min asaariciin shaarica oo jireeya oo allaha ah ka ahaaday oo talaba fiihi uu kula dalbay bihi isaga alkafa ka joogsasho can ficlin laga joogsado ficil wa huwa zina ficilkaa uu dalbay in laga joogsadaana waa zinada tusaalayaashii ayuu weli inoo sii wadaa uu xukunka inoogu tusaalaynayo xurqowlka ilaahay uu leeyahay ha u dhowaanina zinada wuxuu cadaystay xun jileecanna waa ugu xumaadeen wax xukun sharciya maxaa xukun sharciga u noqday de waa khitaab shaarica xaggiisii alla ka ahaaday oo weliba wuu ku dalbay in ficil iyo fal iyo samayn wax lagaga joogsado zinada ah waqowluhu tacaala ilaahay odhaadiisa widi wadaa taqrabu zina ha u dhowaanina inahu zinadu kaana waxaday faaxishatan waxun wasaa wanaxwaday sabiilan jidhahaan xukmu sharciyi weeye leannahu khitaabun min ashaarici weeye oo talada bihi uu ku dalbay alkafa joogsi can ficli laga joogsado huwa zina waqowluhu tacaala odhaada ilaahayda wadaa xalaltum markaa xalaalowdaan ee xajiyo cumre wixii aa qabteenba ka xalaalowdaan fasta hadduu ugaarsada xukmun sharciyun waa xukun sharciya liannahu khitaabun min ashaarici waa khitaab shaarica ka yimi oo uu ku khitaabay uu kaga hadlay biibaaxati siyaadi ugaarsi banaynteed bacda taxalluli intii laga xalaaloobay kadib min alixraami ixraamkii waqowluhu tacaala ogaada ilaahydi faidaa qudiyat isalaatu salaada marka la dhammaystira jumce fantasiruu faafa fi lardi dhulka ku faafa xukmu sharciyun isaguna waa xukm sharciya liannahu khitaabun waa hadal min ashaarici shaarici iyo jideeyi oo alla ka ahaaday oo inagulada khitaabay biibaaxati intishaari faafid yani bannaynteed fil ardi lagu faafo bacda alfaraaqi markii laga baxay min asalaati salaada intii laga baxay dabadeed waxa uu sheekhu kaluu yidhi qowlka ilaahayna iyo wayda xaramtum fastaaduu markaa xalaalowdaan ee xajkii cumre kii aa qabteen baa ka xaraalowdaan ee dhammaysaan ee ka baxdaan ugaarsada waxugu ugu sharciya hayna waa khitaab saarica ka ahaaday oo inoogu ibaaxaynayo inoogu banaynayo in la ugaarsado intii uu qofku taxallulay ee xaraamkii uu qabay uu ka taxallulay dabadii waa khitaab saarica ka ahaaday inoogu banaynayo istiyaag iyo ugaarsi qowlka ilaahay leeyahay faidaa qudiyat isalaatu salaadii jumce ee ilaahay uu yidhi marka loo dhawaaqa xaggeeda u orda iibkana ka taga marka la dhammaystiro dhulka ku faafula ilaahayna fadligiisa raadsada kaasi waa xugun sharciaho leannu waa khitaab shaarica ka ahaaday oo inoo ibaaxaynaya oo inoo bannaynaya inaan faafno oo aan ku kala sidno dhulka inta salaada laga faaruqay dabadeed labadan haddaba khidaab markaas wixii baa xaynaya ayuu markaa inooga soo qaatay welibana amar ayaa ku yimi mas'ala markaa laysku waafaqsan yahayna ma aha si aynu kutubtii hore usuulka aynu ku soo marnay oo meeshii amar baa yaallaa amarkaana waxaa ka horreeyey xadri iyo diidma ayaa ka horraysay ومثلا وإذا حللتم فاستهدوه غayra muxillisaydi wa antum xurum ayaa dee ka horraysay idinkoona xalaasanayn ugaadha idinkoo muxrimiin ah tan garanay intii yacni la faray in xagga dikriga ilaahay loo kaco ee la xaaraantinimeeyey in wax la iibiyo dabadeed dulka la yimi labadibana waa amar haddana waa idlaaxa buu yidhi marka waa qaacidadii ahayd alamru bacda alxadri lilibaaxa hadduu amar xadri dabadi yimaado wuxuu faa'iideeyaa ibaaxo dadka qaarkood waxay dhahay sida xanafiyadoo kale amarku bacda alxadri iyo taxriim wujuub buu faa'iideeyaa dadka qaarna waxay dhahay saynu mawduucii cuthaymiin baa ku soo marnay amarka bacdalxadrigina xadrigan unbuu kor qaadaa deedna ficilkan la ismarayaa wuxuu noqdaa qabla alxadri wuxuu ahaa hadduu mubaaxana mubaax buu noqdaa hadduu waajib ahaana waajib ayuu hadduu mustaxab ahaana mustaxab buu noqdaa adigu taa murankeeda dib ayay nooga doontaa insha allahu tacaala laakiin hadda in amarkaasi uu ibaaxo faa'iidaynayo oo bacdalxadri uu yidhi ayuunbaa marka halkan aynu ka tilmaamaynaa wa qowluhu tacaala ilaahay onaada wuhi waidaa xalaltum markaa xalaaloodaan fastaaduu ugaarsada xukmu sharciyu weye laanu khitaaban min ashaarici waa khitaab shaarica ka yimi oo gudowo khitaabaya biibaaxati lisiyaadi ugaarsi bannayntii bacda taxalluli min alaxraami ixraamka intii laga xalaaloobay kadib wa qowluhu tacaala onaada ilaahaydi faidaa qudiyat isalaatu salaada marka la dhammaystiro fantasiru fi lardi ku faafa qowlkaasina xukmu sharciyu weeye lannu khitaabun min asaarici weeye uu inagula khidaabay biibaaxati infisaari faafid banaynteed fil ardi lagu faafo bacdalfaraqi min asalaadi salaadii jumce laga baxay ee la dhammeeyey kadib wa qowluhu tacaala ilahi walaadiisa uhi walilaahi alla waxa u sugnaaday cala naasi dadka korkooda ugu sugnaaday xijulbeyti beytka inay soo xajiyaan ay u qasiyaan man mid ayuu markaa korkiisa aday istaaaca sharayday xaggiisa sabiilan jira halu kara xukmu sharciyun isagu waa xukmu sharciga liannahu khitaabun waa khitaab min ashaarici ka ahaaday biwujuubi alxaji kula khitaabay xajka waajibitaankiisa uu ku waajiya cala almukalafiina kuwa la hawlay ee la mashaqeeyey korkooda waxaa kaluu leeyahay qowlkaa ilaahay yidhi alle waxa u sugnaaday oo dadka korkooda ugu sugnaaday inay bayskiisa iyo kacbada ay u qasiyaan ay u soo xasiyaan oo weliba yacni qofka jid ahaan u kara ee sahaydii iyo masaariifdii iyo wixii uu ku tegi lahaa iyo caafimaadkeedii baqabaa ayaa lagu leeyey ayadda ilaahaysaa leey waa xukun sharciga leanna waa khitaab shaarica ka ahaaday oo lagula khidaabayo inuu xajku ku waajibayo dadka mukhalafiinta qaangaadhka ah ee caqliga leh wa qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkiisii odhaadiisii uu yidhi walilaahi ilaahay waxa u sugnaaday cala annaasi dadka korkooda waxa ugu sugnaaday xijulbeyti beytka markaa inay u qasiyaan man mid ayaa korkiisa u ahaado oo ilaahay ugu sugnaaday istidaaca kale ilaahay xaggiisa sabiilin jiraan xukmu sharciyu waa xukmu sharciya liannahu khitaabun min ashaarici waa khitaab shaarica ka ahaaday oo lagula khitaabayna biwujuubi lxaji xajkiina ku waajibaya cala lmukhalafiina dadka mukhalafiinta ah wa qowluhu tacaala ilaahay hadalkiisu yihi wasaariqu wasaariqatu tuug iyo tuugad faqdacuu aydahumaa gacmahooda jara jazaan iyadoo laga abaalinayo bimaa kasabaa wixii ay kasbadeen xukmun sharciyun wa xukun sharciyeysana liannahu khitaabun waa khitaab min asaarici saaricii ka ahaaday oo lagula khitaabay bijacli sariqati sariqadiiyo tuugadii oo laga yeelay sababan sabab looga yeelay liwujuubi qatci yadi saariqi inay waajibaysa goynta tuugga gacantiisa aw isaariqati ama tuugadda waxau sheekhu leeyahay aayadda qur-aanka ka daawuud iyago halkan ayana qaybtan dambana inoogu miisaaminayaa saddexdan labadan aayadood xadiidka ka dambeeya wuxuu leeya aayadda alla leeyahay tuugga iyo tuugadda gacmahooda jara iyadoo lagaga abaaninayo wixii ay kasbadeen waxugu xugu maxaa yeelay dee waa khitaab shaarica ka ahaaday oo uu kaga dhigayo sariqadu iyo xaditaanku inay sabab u tahay inay waajibto in la gooyo tuugga ama tuugadda gacanta in la jaro khidaabdaasaa markaa sabab ka dhigi sida waa khidaab waa ugu sharciya wa qowluhu tacaala odhaaga ilaahidi wasaariqu tuuggii iyo wasaariqatu tuugaddii kii waxday iyo tii waxaday faqdacuu jara aydiyahumaa gacmahooda jazaan iyadoo laga hado allaga sabab waxay kasbadeen xukmun sharciyi weeye liannahu khitaabun mina shaarici khidaab shaarica ka yimi weeyu maxaa yee lagula khidaabay bijacli sariqati sariqadii in laga dhigay sababan sabab looga dhigay liwujuubi qaci yadi saariqi waajibnimada goynta gacanta tuugga la gooyo awi saariqati ama tuugada yani waajibitaankeeda ayuu sabab uga dhigay wa qowluhu tacaala ilaahay hadalka uu yidhi aqiimu salaata salaada ogdiduu ki shamsi cadceedda iilashadeeda ay ilato ay sabada badan ka ilato xukmi sharciyi weeye liannahu khitaabun min ashaarici waa khitaab markaa shaarica ka ahaaday oo inagula khidaabay bijacli duluuki shamsi in cadceedda iidasadeeda laga yeelay sababan sabab looga yeelay liwujuubi salaati salaadda waajibitaankeeda waxau sheekhu leeyahay aayadda ilaahay leeyahay salaada og cadceebba ilaashadeeda darteed marka ay cadceebba ilato ay sabada bartigeeda ka ilato wuxuu sharciyaa leannu waa khitaab shaarica ka yimi oo ka dhigaya cadceebba weecashadeeda ay sabada bartankeeda ka weecatay xagga cadceebdacid u weecato sabada ay salaadii ku ajibayso waxuu sharciyaa wa qowluhu tacaala aqimu salaata wabni shamsi xukmi sharciya weye liannahu khitaabun min ashaarici weeye uu maxay ku khitaabay bijacli duluki samsi inuu ka yeelay cadceedda yiidashadeeda sababan inuga ye liwujuubi salaati salaadda waajibitaankeeda wa qowluhu sala allahu alayh wasalam uu rufica alqalamu can halaasatin qalinkii waxaa laga kor yeelay saddex caninaayibi kii hurday xataa yastayqida ilaa uu baraarugo wa canisabiyi kii yaraa xataa yaxtaliya intuu ka qaangaadayo wacanilmajruuni kii wala xataa yufiiqa intuu ka miirsanayo khitaabun min ashaarici waa khitaab shaarica ka yimi oo muxuu inagula khitaabay waxa weeye wuxuu inagula khitaabay bijacli nawmi hurdada in laga yeelay wasiqar yarida waljunuun iyo waalida umuuran arrima ayaa laga yeelay maanicatan diidaysa min atakliifi takliif diidaysa ayaa laga yeelay waxa u leeyahay sheekhu xadiidka uu nebigu yidhi rufica alqalamu can alaat waa xadiis saxiixa asxaabu sunan iyo kayrkood baa warinaya abu daawuud iyo nasaa-i iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo ayaa warinaya iyo rag kale waa xadiis saxiixa uu leeyahay nebigu qalinka saddex waa laga kor yeelay qof hurda qalankii takliifda waa laga kor yeelay qof hurdaa inta uu ka baraarugayo oo wixii uu ku hadlo ama wixii uu sameeyo yani ayada wixii itlaafiya uu sameeye xagga wadciga iyada kala xidhiirsan waa laga doonayaa laakiin wax ciqaaba ah ayaa markaa ka qabayo qalimkii waa laga qoryaalay sadigina isagana waa la mid inta uu ka qaangaalayo kii waalaha isaguna waa la mid inta uu ka miirsanayo qalikii takliifta waa laga qoryaal ciqaad iyo dembitoona kama haysto wixii ay markaa la yimaadaan marka haddaba qowlka nabigu saa leeyahay waa khitaab shaarica ka ahaaday waayo shaaricu waa alle waa rasuulkiisa moxamed oo isaga wuxuu usoo soo dhiibeytidaynaya waa khitaab shaarica ka ahaaday oo uu kaga dhigayo hurdada iyo yarida iyo waalida arrimo diidaya iska hor istaagaya takliifdii iska hor istaagaya oo qofkii mukallaf ma aha mukallaf xukun takliifiya hoo saaray lama jiro laakiin xukunka wadciga wixii ayagu ay dee oo kale dee waa laga qaadaya magdhowgeedii lakiin xukunka takliifiya maa saaran inka wadciga ahay waa saarayn wa qowlu sala allahu alay slam rufica alqalamu can salaatatin baa laga kor yeelay can inaa'imi kii iyo sayqada intuu ka baraarugayo wacan ilsabiyi kii sabiga xata yaxtalima inta uu ka qaangaarayo wacan ilmajnuuni kii waala xata yufiiqa intuu ka miyarsanayo khitaabun mina shaarici ka yimi weeyo bijacli noomi uu ku khitaabay in laga yeelo hurdada wasikari iyo yarida waljunuun iyo waalida inuu ka yeelay umuuran arrimo maanicatan mina takliifi diidaysa wa min tacriifi alxukmi yucrafu amraani laba amar ayaa laga garanayaa kale ina khitaab allahi tacaala ilahay khitaabkiisa almutacalliqa ee ku xidhiira bikayri afcaali mukalafiina mukalafiinta afcaashooda yani waxaan ahayn laa yusamaa xukman lama yidhaahdo cinda alusuuliyiina usuudiyiinta agteeda mil khitaabihi tacaala ilahay khitaabkiisiiba weeye almutacalliqi ee la xidhiiday bidaatihi wa sifaatihi daatihi sifaatkiisa ka qowlihi tacaala ilahay uhi wallahu bikulli shayin wax kasta caliimun midog weeye wa khitaabihi iyo khitaabkiisa almutacalliqi ee isna ku tacalluqayo la xidhiirayey bimaa khalaqahu wax abuuray min jamaadaatin waxyaalaha jamaadaadka markaa aan noolayna ka qowlihi tacaala ayaa ilaahay abuuray calcabi walqamara iyo bayaxi wanujuuma iyo xidigii baa ilaahay abuuray musaharaatin xaaliya kuwo la sakray biamrihi amrigiisa lagu sakray iyo wa qowlihi tacaala ilaahay onaadiisii alam najcal ilarda dhulka miyaanaan ka yeelin mihadan gogol miyaanaan idinka dhigin waljibaala buri inaa utaadan qodibno miyaanaan markaas uga dhigin dhulkii wakada waxaa la mida khitaabu waa ayaa la mida almutacaliqu ee ku tacalluqaya biafcaali lmukhalafiina walaakin laa calaa sabiili talabi watakhyiiri walwadci aan ula tacalluqinaan ugu xidhnayn si doonid iyo doorgelin iyo wadcin kamaa fi qisasi alqur'aani sida qisooyinka qur-aankaba ka qowlihi tacaala aliflaamim allahu aclam munaadi bidalik qulibat ruumu qoladii reer ruum waa laga qaalib noqday fii adna alardi dhulka halkii ugu dhowey dhulkii faris baa lagaga qaalib noqday wa hum ayaguna min bacdi qalabihim intii markaa laga qaalib noqday dowleed sayaqlibuuna way adkaan doonaan libta way heli doonaan fii bidci siniina dhowr sannadood gudahood iyo wa kamaa fii ikhbaarihi sida ku suganka wadankiisa ilay can khalqihi abuurkiisa lilmakhluuqaati makhluuqaadka u abuuray uu ka warramayo midlu qowlihi tacaala weeye wallaahu khalaqakum ilaahay isaga ayaa idin abuuray idinkayo wamaa tacmaluuna waxaa qabanaysaanba waxau sheekhu leeyahay tacriifintan xukunka aynu usuuliyiinta agtooda tacriif ku tacriifinay ee nili ilaahay iyo hadalka ilaahay mid toosa iyo midaan toos ahaynba ee la xidhiidha ee ku tacalluqa dadka mukallafiinta afcaashooda sida dhexday ama kadooni ha ahaad ama doorgelin ha ahaat ama wadcin ha ahaat markaynu sidaan nidhi waxaynu garanaynaa ilaahay khitaabkiisa iyo hadalkiisa la xidhiida ee ku tacalluqa mukallafiinta afcaashooda waxaan ahayn khitaabka la xidhiidha inaan xugun ogayn mas-uuliyiinta agtooda oo masalan ilaahay khitaabkiisa daatadiisa iyo sifaadkiisa uu kaga hadlayo xugun ma aha marka mas-uuliyiinta yani istilaaxooda la eego ee ilaahay leey wallahu bikulli shayin calim wax kasta ilaahay mid og weeye sifatlcilm ayaa ilaahay halkaa isugu sheegay inuu isku sugay xagga khitaabkiisa la xidhiida waxyaalaha la abuuraya talaadaadkaahe aan noola ahayn si aayaddaasi suuratu carafa ilaahay layay baacan ceebba iyo bayaca iyo xidigaha ilaahay isaga abuuray waana kuwo la sakhiray oo ku soconaya ilaahay amarkiisa idinkiisa qowlka alla leeyahay dhulka miyaanaan ka yeelin gobol miyaanaan idinka dhiganaa ku dul socotaan oo ku dul seexataan oo ku dul sugnaataan muraad miyaanaan ka helin awtaadan awtaadu waa jamcu wasado wasadna waa qodinka taandhada marka la dhisayo biraha yaree loo taago ee dabeetana xarka loogu qabto si aanay dabaysku aanay u qaadin amaanay u dhicin sidaasoo kale weeye sidaasay buuruhuna dhulka ay u yihiinoo intay inoo muuqataa in leeg ayaa dhulkay ugu jirta si aanu dhulku markaa u dhaqdhaqaaqin ayaana ilaahay uu geliyey taasina wuxuu kaga warramayaa jabaadaadka markaas awliya aayaadka kawniga ayuu taana kaga warramay kaana xun la odhan maayo waxaa kaloo lamida ah, khitaab ilaahay oo afcaasha mutakalifiinta ah la xidhiirsan laakiin aanu la xidhiidhsanayn tiro wax lagaga doonayo ama wax lagu doorgelinayo ama wax wax kale looga yeelayo masala qisooyinka qur-aanka oo kale ayaa ka mid ah waa tusaalahaan inooga soo qaatay bilowga suuratu ruum waxaa istiriray reer ruum oo helu kitaab ahaa iyo nimankii farisiinta la jiray reer furus oo wasaniyiin ahaayoo iyagoon kitaab lahayn dabeetana waxaa xoog batay qoladii farisiinta wasaniyiinta ahay nimankii mushrikiinta ahaayee nebiga ay ishayeen nebiga saxaabadiisa ay ishayeen ayaa deetana ku farxay oo yidhi sidaa kuwii bilaa kitaabka ay majuusta haba ay kuwii kitaabka lahaa ay uga qaalib noqdeen ayaa annaga bilaa kitaabka ahina aanu idinka idinka qaalib noqon doona kitaabka sheeganaya taasoo markaa ka farxisay nimankii gaalada mushrikiinta ahaa ay kana xumaadeen kana murugoodeen nebiga iyo asxaabtiisi ayaa aayaad ay ku soo degtay oo ilaahay leeyahay qoladaa reerum waa laga qaalib noqday oo dagaalkii waa lagu jebiyey fii adna alard macnaa fii aqrabi ardin min ardi faris dhulkooda halkii ugu dhoweyd dhulkaa faris ayaa dagaal ka dhacay oo laga qaalib noqday ayaguna baa ilaahay yidhi min bacdi qalabihim intaa laga qaalib noqday dabadii way qaalib noqon doonaan oo libta way heli doonaan fii bidci sana dhowr sannadood gudahood ayay ku heli doonaan waanay ku heleen wa yowmaidin yafraxu lmu'minuuna binasri illah maalintaasaanay mu'miniin ku farxi doonaan nasriga ilaahay halkan waxaan oga gelaynaa qofka muslimka inuu qof waaqici oo waxa hareerihiisa ka dhacaya la socda oo siduu ula tacaamulayo dadka hareerihiisa jooga yaqaana oo kala dhawaysanaya oo kala xigtaysanaya oo xataa gaalada lafdeeda kala xigtaysanay kala dhawaysanaya inuu noqdo ee inuu miilaamon markaa qarxayo un inuu noqdo maaha iyo sida ka warankiisa uu markaa ka waramay ilaahay abuurka uu makhluuqaadka abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay baa idin abuuray idinka iyo waxaa qabanaysaanba wa min tacriifi alxukmi xukunka tacriifidiisa cinda lusuuliya yuclafu waxaa la garanaya amraani laba amar ana wuu ina khiaab allahi tacaala ilaahay khitaabkiisa almutacalliqa ee la xidhiidha bikayri afcaali mukalafiina mukalafiinta afcaashooda waxaan ahayn laa yusama xukman lama yidhahdo cinda lsuliina midlu khitaabihi tacaala ilaahay khitaabkiisa oo kale almutacalliqi ee bidaati wa la xidhiidhay ka qowlihi wallahu bikuli shayin caliim ilahay wax walba waa ogyi wa khitaabihi almutacalliq iyo khitaabkiisii la xidhiidhay bimaa khalaqa uu abuuray min jabaadaatina ka qowlihi tacaala washamsa cadceedda walqamara iyo dayaxa iyo wanujuuma xidigaha ayaa ilaahay abuuray musaharaatin xaalaya kuwa la sakhiray biamrihi wa qowlihi tacaala iyo naadii ilaahay alam najcal ilarda dhulka miyaanaan ka helin mihaadan guwal waljibaala buuriya awtaadan qudimo miyaanaan ka dhigin wakadalika waxaa la mida khitaabuhu ayaa lamid almutacalliqu ee la xidhiiray biafcaali mukalafiina mukalafiinta afcaashooda la xidhiiray laa calaa sabiili talabi wataxyiiri walwadci ee aan ula xidhiidinti doonid ama doorgelin iyo wadciga shay kale wax looga dhigay kamaa fi qisasi alqur'aani sida qisooyinka qur'aanka oo kale ka tacaala ilaa yidhi alif qulibat iruumu qolidaa reer ruum waa laga qalilooday fii adna alardi dhulka halkii ugu dhoweyd dhulkooda dhulka faaris biadna alardi macno kale ayay maanta culimmadu ay tilmaamaano yacni halkii dhulka ugu godnayd bay yidhaahdaan ficlan adduunkana halka ugu godan weeye halka dagaalkaas ka dhacay wabaxalmayta u halkaa waana macnaha markaa uu tilmaamayo bay yidhahdeene laga fahmayo wahu min bacdi qararihi yani adkaanshaha laga adkaa deedna sayqlibuna way adkaan doonaan fii bidci sina dhowr sannadood wakadaati ikhbaarihi sidaa kusugan ka warrangiisa can khalqihi oo abuurka lilmakhluuqaati u abuuray uu ka warramaya mislu qowlihi tacala wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ahaani arrinka labaad ee isla la garaya waxa weeye ina alxukma cinda alusuuliyiina xukunka usuuliyiinta agtooda huwa nafsu khitaab illah waa hadalka ilaahay ay nafsu nusuusa sharciya waa nusuusta sharciga nafteeda ama cinda alfuqahaa'i fuqahada agteeda fاlxukmu huwa asaru hada khiaab waa khiaabka raadkiisa ay maa yatadamanu hada khiaab khiaabkaasi wuxuu dabnisanayo keensanayo faqowluhu tacaala ilaahay u uhi walaa taqrabu zina haw dhawaanina zinada huwa alxukmu cinda اlusuliyiin waa xukunka weeye usuliyiintao agtooda ama cinda alfuqahaa'i fahuwa xukunku asaru hada khiaab waa asarta khiaabkaasi u leeyahy ay maa tadamanow wuxuu dibnisaday u keensaday hada nas sharci wahuwa xurmatu zina waa zinada xarannimadeeda waxaa kaluu leeyahay sheekhu arrinka labaadaynu tacriifka ka galaynaa waxa weeye xukunku usuuliyiinta agtooda waa lafda khitaabka ilaahay weeye xukunku nusuusta sharciga weeye xukunku fuqahada laakiin ayagoo xukunku waxa weeye khitaabkaasi waxa uu keensado ee atarka iyo raadka uu leeyahy waxa uu dimnisanayu keensanayo weeye wuu inoo caddeeye wuxuuhi walaa taqrabu zina aayaddaa markaan soo qaadanno taa lafdeeda ah, walaa taqrabu zinaa baa xukunkii awsadiyiinta agtooda ama fuqahada agtooda waa khitaabkaas khaas yacni asartiisa iyo raadkiisa iyo wuxuu dibnisanaya naska sharcigii oo ah zinada xaaraantinimaynteeda ka dhalatay naska ayuu noqonayaa xukunkii ahaaniy an alxukmu cinda lusuliyiina huwa nafsu khitaab ilah waa khitaabka ilaahay naftiisa ay nafsu nusuus sharciya wa nusuusta sharciya lafteeda ama cinda alfuqahaai falxukmu huwa asaru hada alkhitaab waa khitaabka raadkiisa ay maa yatadamanu hada alkhitaab wuxuu keensanayo faqawluhu tacala walaa taqrabu zinaa huwa alxukmu weeye cinda lusuliyiina ama cinda alfuqahaai fahuwa asaru hada alkhitaab khitaabka asartiisa raadkiisa weeye ay maa tadamanahu wuxuu dimnisaday weeye hada nas sharci naskaa sharcigaahi wahuwa xurmatu zina waa zinada xaaraannimadeeda aqsaamu lxukmi sharci waa xukunka sharcigaahi qaybaha waa daba leeyahay yanqasimu lxukmu xukunku waa qaybsanaya cinda alusuuliyiina usuuliyiinta agtooda ilaa qismayni laba qaybood ayuu u qaybsamaa alawalu ka waa alxukmu takliifi wahuwa xukunka takliifigaahina maa yaqtadii waa waxa keensanaya talaba alficli ficil doonidii aw ilkafa aw yaqtadii talaba alkafi canhu ama yacni keensanaya doonidka joogsaso aw takhyiira ama doorgelin bayna alficli wa tarki samaynta iyo ka tegidda yacni loo doorgeliyey waxau sheekhu leeyahay xukunku wuxuu u qaybsamaa mas-uuliyiinta agtooda laba qaybood xukun takliifi iyo xukun wadciya culamada qaarkood sida uu hoosta inoogu dhigayo oo aamidii oo kale uu markaa ka soo naqlinayo waxay u qaybiyaan saddex qeybood xukmu iqtidaa'iya oo xukunka iqtidaa'iga ah, huwa maa yaqtadii talaba alficli wa tarkow waa waxa keensanaya ficil doonidii ama ka tegidii alxamdu lilah rab alcaalamiin salaatu wasalaamu cala ashraf alambiyaai walmursaliin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعن كجر لي حوكي سرعيها أيها وقف سويي وعن waxau sheekhu inoogu tilmaamay usuuliyiinta agtooda inuu u qeybsamo laba qaybood waxaa kalou tilmaamay usuuliyiinta qaarkood inay saddex qaybood u qaybiyaan oo ay mid yidhahdaan xukmi iqtidaa'iya waa wixii keensanaya ficil iyo shay ahaysiintii doonitaankeeda ama shayka tegitaankiisa dowladdeedaa ka keensanaya waxaa la dhaha xukmi ibtidaa'i ah midna waxaa la dhaha xukmu takhyiiri ah waa wixii keensanaya doorgelin loo doorgeliyey qofka inuu sameeyo iyo inuu ka tago iyo xukmu wadci oo isaguna in laga yeelo shay sabab shay kale looga dhigo ama shardi looga dhigo ama maanic mid diidayo o ishortaagaya laga dhigo amidi ayaana markaa taqsiimka iyo qiimta amidi ayaa leh waana taqsiim wanaagsan ayay oo kaas ayaa markaa ka fiican laakiin kan uulka sheekhu bisha inoogu dhigtay na way u badan yihiin oo usuuliyiinta badidoodu sidaasay markaa u qaybiyaan sidaasaa maaluufka ah markaana wuxuu u qaybsamaa buuhi usuuliyiinta laba qaybood qaybkoona waa xukmu takliifiya waana ka keensanayaa ficil doonidii ama ficilka joogsigii ama doorgelin ficil iyo tarki loo doorgeliyey wuxuuhi aqsaam lxukmi sharci yanqasimu waa qaybsamayaa alxukmu sharci alxukmu xukunku cinda usuuliyiina usuuliyiinta agtooda ilaa qismayni laba qaybood alawal waa alxukmu takliifi xukunka takliifiga huwa maa yaqtadii waa ka keensanaya طalaaba alficli ficil doonidii aw ilkafi canhu aw طalaba alkafi canhu ka joogsi ficil laga joogsado doonidii ka keensanayaa la yidhahdaa aw ataxyiir oo yaqtadii keensanaya altakhyiira doorgelin bayna alficli wa tarki samayn iyo ka tegid qofka loo doorgeliyey wa inamaa sumiya waxaa loogu magacaabay haada nawcu nowcan bilxukmi takliifi waxaa loogu magacaabay lianna fiihi kulfa cala linsaan qofka kulfo iyo hawl iyo mashaqa ugu sugan wa haadaa kaasina inay kulfa ku jirtaana daahirun mid muuqdo weeye fii maa tuliba fihi lficlu kii markaa ficil la doonay dhexdiisa aw tarku ama ka tegid amaa maa fihi takyiirun wixii takyiir iyo doorgelida ay ku sugan tahay faqad jucila aydan min alxukmi takliifi baa laga yeelay calaa sabiili tasaamuxi iska saamixid wa taqliibihi iyo qallibid aw ilistiraax ama istiraax ahaan walaa musaaxaata muran iyo walaa musaaxata muran iyo isqabsino kuma sugna fi listiraaxi istiraaxa ow ama yuqaal waxaa odhanayaa ina ictibaara almubaaxi mubaaxa u ictibaarintiisa min aqsaami axkaami takliif inuu aqsaamta axkaamta takliifda ay leedahay uu ka mid noqdo bimacnaa annahu mukhtasun bilmukallaf mukadalka ayuu ku gaariyey ay ina alibaaxa aw takyiir bayna alficli waatarki laa yakuunu ma noqdo ilaa liman cid ayuunbuu sugnaaday yasixu ay ansaxayso ilzaamuhu in lagu laazimiye bilficli wax samayn wa tarki iyo ka tegid fa haadaa kaasi wejhu ictibaari libaaxati waa wejka iyo halkan inooga muuqanayo ictibaarinta ibaaxada loo ictibaariyey min axkaami takliif laa bimacnaa ana almubaaxa mukallafun bihi mubaaxa in laysku kelifay ma aha waxaa sheekhu leeyahay noocan xukunka takliifi waxa noocan loogu magacaabay wuxuu leeyahay kulfo iyo mashaqo iyo hawl ayaa ugu soo qofkii mukallafka ahaa oo waxaa la leeyahay waxaa sabee ama waxaa la leeyahay waxaa ka tag inay kulfa ku jirtana waa shay muuqda wixii ama sooindiisa la doonayo ama ka tegiddiisa la doonayo laakiin wixii takyiir iyo doorgeeda ay ku sugan tahay ee mubaaxa ee la yidhi inaad samayso iyo inaad ka tagta waa isukaamidoo labadaba way isu kaa berbergeey yaallaan sideebu wuxuu takliifiya u noqday ila wax kulfa iyo hawli markaa wax lagu kalifeyo ma jirto oo isagii baa khiyaarkii iyo doorkii la siiye waxay leeyihiin waxa isagana xukunka tafli takliifiga looga dhigay way iska tasaamux iyo saxasi iyo un yani tirada oo lagu buuxinayo ama qallibiduhum yani kuwii kale laga qallibay oo afarta kale maadaama ay kulfa ku sugan tahay isagana waa la iska raaciyo kuwii kale ayuun baa laga qallibay iyo mayae sidan istiraax ahaan iyo hesiis markaa culimmadu ay sidaa ugu hesiiyeen ay u dhigteen walow kulfaday aanay ku wada sugnaanine in haddana wixii caynkaasa xukun takliifiya la yidhaahdo waa istiraax iyo hesiis ay dhigteen weeye waxaa laleeyahay laa mushaaxata fi listiraax ama mararka qaarkood waxaa laa mushaaxata fi listiraax wixii istiraaxa ah hee dhigto yacnii muran iyo dood iyo isqabsi kuma yimaado oo qofku hadduu masalan wax dhigto oo idhaahdo anigu waxa waxaasaanu isticmaalayaa ama shaygaa shaygaasaan markaa aan isilaax uga dhigtay cid ku qabsanaysa oo odhanaysa maxaad uga dhigatay ma jirto masalan iminka kutubta marka in laga hadlayo ee masalan kutubta axaadiida oo kale waxa ay sheegaan culimmadu raggan axaadiidka wariyaa waxay u isticmaalaan istilaaxaad masalan khaa bay isticmaalayaanoo bukhaari bay isticmaalayaan miim qulay isticmaalayaan oo muslim bay u isticmaalayaan taabay isticmaalayaan tirmidi bay isticmaalayaan daabay u isticmaalayaan abu daawuud bay isticmaalayaan maabay odhanuunbay nasaa'i bay u isticmaalayaan yani cid ku qabsan karta odhan karta maxaad saa u tiri maadaama waxaday hubuultaasaan isticmaalaya cid markaa ku qabsanaysa iyo cid ku murmaysaa ma jirto waayo isilaaxuu dhigtay weeye oo uu ku heshiiyey ama yani cid fadli ayaa wax dhigato tiri waxa waxaasaynu isticmaalayna kaana waxaasaynu isticmaalana kaana waxaas cid ku qabsan kartaa ma jirto waxaa kaloo la yidhahdaa mubaaxa ictibaarintiisa axkaamta takliifiga loo ictibaariyey bimacnaa waxaa looga jeeda wuxuu gaar ku yahay qofkii mukallafka ahaa oo ibaaxadan iyo taxyiirkan inuu sameeyey iyo inuu ka tago ciddan loo ibaaxeeye ama loo doorgeliyey dee waa ciddii ay ansaxaysa in lagu laasimiyo waxan inuu sameeyo ama ka tago xaggaa marka laga eego ayaa mubaaxi ama taxyiirkii waxkamdi takliifigaa ka noqonaya ee isaga lafdiisaa la isku kalifay macnaheedu maaha yacni jawaabo kalena waa ay ka bixiyaan waxa shaatibi oo kale uu xoojinayey in mubaaxu uu waajibun bijinsihi laa bimufradaatihi mubaaxu jinsi ahaantiisa waa waajib buuri laakiin mufradaadkiisa iyo halhalkiisa waajibu maaha xaqiyo sabaabo kale isaga ayuu ku tilmaamay oo wuxuu leeyahay waxa layskaga kalifay xaggan jinsi ahaantiisa oo masalan taklifaadkiida isaga ayaa guud ahaan loo kaasanayaa oo masalan qofkii mukallafka ahaa guud ahaan waxa waajibku ah inuu cuno inuu cabo inuu seexdo inuu guursado markaa jinsi ahaan jinsi mubaxaan bay markaa waajib ugu tahay laakiin afraad ahaan ma wax waajib ah, lakiin jinsi ahaantaasoo dee lagama wada karo waayo saddexdii nin ee guriga nebiga yimi ee cibaadadiisa fudaydsaday mid waa kiigi anugu habeenoo dhan waa taagnaanayaayo ma seexanayo midna waa kii yidhi anigu waan soomanaanaya maaloo dhan afuri maayo midna waa kii anigu door baan ka dheeraanayaayo anigu guursan maayo waa kii nebigu u sheegay inuu xilli xillila seexdo inuu soomo u afuro dumarka inuu gursado sunnihiisa ciddii nacdaana inaanay markaa ka mid ahayn isaga wainamaa sumiya hada mawci bilxubi takliif waxaa loomu icaabay lianna fiihi kulfa cala alinsaan qofka kulfo iyo hawlbaa ugu sugan wa haada inay kulfa ku sugan tahayna daahirun waa muuqdaa fiima quliba fiihi lficlu ka ficil la doonay awu tarka ama ka tegid ama maa fiihi taxyiirun wixii doorgelini ku sugan tahay faqad jucila aydan min alxukmi takliifi baa isna laga yeelay calaa sabiili tasaamuxi iska saamaxaad iyo iska banaysi wa taqliibi iyo qallibid aw ilstiraax ama islaax iyo heshiis culimmadu markaasaa u dhigteen ay ugu heshiiyeen walaa musaaxata muran iyo isuqabsino kuma sugna filisilaaxi islaaxiyo wixii lagu heshiiye la dhigto ow yuqaalu caleyhi in ictibaar lmubaaxi min aqsaami min aqsaami axkaami takliifi waictibaaridda mubaaxa qayba axkaamtii takliifku lahaa loo ictibaariya bimacnaa anahu mukhtasun bilmukalafi ayuu ku gaar yahay ay ina libaaxa aw takyiir ama doorgeynta bayna alficli wa laa yakuunu ma ahaado ilaa liman qof unbuu usugnaadaa yasixu ansaxayo ilsaamuhu in lagu laasiiyo bilficli watarki fahaada kaasi wejhu ictibaari libaaxa waa wejka tilmaamaya ama laga garanayo ictibaarinta mubaaxa loo ictibaariyey ama ibaaxada loo ictibaariyey min axkaami takliif laa bimacnaa ana mubaaxa mukalafun bi mubaaxa inay isku kelifeen ma aha ahaani alxukmu lwadci waa xukunka wadcigaa wa huwa maa yaqtadii waa waxa keensanaya jacla shayin shay in laga yeelay sababan sabab looga yeelay lishayin aakhara wax kale ow shardan ama shardi looga yeelay ow maanican min haba mid diidaya looga yeelay wa sumiya hada nawcuna bilxukmi wadci ayaa lagu magacaabay liannahu rabdun bayna shayayn waa isku xidhid laba shay bisababiyati sababnimo la ysugu xulayo aw ishardiyati aw almaaniciyati seana la ysugu xulayaa yacni biwadcin min ashaarici yeelid iyo dejinu shaaricu dejiyey ayaa la isugu ay bijaclin minhu ka yeeliduu ka yeelay sabab ama shardi ama maanac ay ina shaarica huwa waa ka jacala hadaa sababa lihaadaa kaa sabab uga dhigay ow sharda low buu uga dhigay ow maanica min haba mid diidaya ayuu ka dhigay waqad marat ilamhilatu tusaalayaashii lihaadayni nowcayni labada nooc tusaalayaashoodina wayna soo mareen waxaa leeya sheekhu hoonka ahi waa waxa keensanaya in shay sabab looga dhiga shay kale oo la yidhaha shaygaasi shaygaasu sabab u yahay ama shaygaa marka la helo waxaa musabab noqonayo ka dhalanaya shaygaa ama la yidhaahdo shaygaa shaygaasaa shardi oo ah shardigaasoo la helo mooyaane ma ansaxayo ama waa maanicoo haddii shaygaa la helo waa diidayaa shaygaasi inuu xaqo oo dhaxalkii oo kale haddii meeshii gaalnimo taada ama dil uu yimaado u sameeyey dhaxalkii ma imanayo marka waxaana nooca loogu magacaabo u leeya wadciga waa isku xidhiid laba shay sababnimo la isugu xidhay ama shardinimo ama maanicnimo wadci iyo dejin shaarica oo ilaahayaa ka aatay xaggiisa bimacnaa shaarica ayaa shayga sabab kan uga dhigay ama shardi weliga ama maanici mid istartaagaya ka dhigay sariyaashoodana dee waynu soo marnay oo tuugadii oo markaa sabab u ahayd in gacantii la jaro cadceedda yiidashadeedii oo sabab u ahayd waajibitaankii salaada yaridii iyo hurdadii oo iyo waalidii oo ahayd arrin takliifda diidaysa o mancinaysa ataani alxukmu wadci wahuwa maa yaqtadii waxaa keensanaya jacla shayan shayin laga yeelo sababa lisayan aakhira looga dhigo ow sharda looga dhigo maanican min ama mid diidaya wa sumiya hada noucu bilxukmi alwadci baa lagu magacaabay liannahu rabtun waa iskuxidid bayna shaycayni laba shay bisababiyati la isugu aw ishardiyati aw ilmaaniciyati maxaana la isugu biwadcin dejin iyo yeelid mina saareekaale ee bijacli minhu yeelidu markaa ka yeelay taa darteed ay nasaarica waladii waa ka jacala ka yeelay haadaakan sababan lihaadaa uga yeela ow shardan lahu shardi buuga yeela ow maanican minhu ama mid diidaya ayuu ka yeelay waqad marat ilamsilatu saalayaashina wayna soo mareen lihaadayni noocayni labada nooc alfarqu bayna alxukmi takliifi walxukmi alwadci farqiga u dhaxeeya xukunka takliifigaa iyo xukunka wadcigaa weli alxukmu takliifi xukunka takliifigaahi yatadallabu wuxuu dalbayaa ficla shay wax la sameeyo ow tarka waa marka tegitaankiisa ow ilaaxata alficli ama ficil badayntii wa tarki iyo ka tegid lilmukallafi oo mukallafkii u sugnaaday ama alxukmu lwadci falaa yufiidu shayan min dalika ma faa'iideeyo idan laa yuqsadu bihi loogama qasiyo ilaa bayaanu maa shay caddayntii mooyaane jacalahu shaaricu shaaricuu uga yeelay sababan sabab uga yeeli liwujuudi shay helidii aw shardan la uga yeelay aw maanican min liyacrifa almukallafu si uu macaal mukallafku ku garto mataa yahbutu alxukmu sharci xukunka sharciga goortuu sugmayo wa mataa yantafii iyo goorta uu meesha ka baxayo oo fa yakuunu dabeedna wuxuna ama noqdo calaa bayinatin min amri amarkiisa wax cad mid kaga sugan xukunka takliifiga iyo xukunka wadciga yacni dadka qaarkood ayuu iskaga dheex galaayo kala garan waayo haddii lagaa kala qeexana aan kala qeexi karaynin furuuq dhowra ah ayay u sameeyaan sheekhu hadda isagu laba unba noo sheegay laakiin ilaa lix ayaa la gaadhsiiyaa mid weeyaane xagga xadka iyo xaqiiqada waa lagu kala farqiyaa oo masalan xukunkan wadciga ahi xaqiiqadiisu waxay khilaafsan tahay xaqiiqada xukunka takliifiga oo masalan iminka khitaabkan xukunka wadciga ahi waa khitaab ka warramid iyo ogeysiin laga warramayo la ogeysiinayo inuu shaaricu calaamad xukunkiisa uga dhigay iskuna xidhay laba arrimood oo midkood sababka kale u yahay ama shardi u yahay egoy waa ogeysiinta inuu shaygaasi shaygaas shardi u yahay ama inuu sabab u yahay waa iyo ka warramid laakiin khitaabka xukunka takliifiga ahi waa khitaab wax lagu doonayo waxa in la haysiiyo ama wax ka tegiddii ama doorgelintii idan khitaabka takliifku waxa weeye waa doodidda gudidda wixii asbaabta iyo shuruudda ku sugnaaday wixii asbaabta iyo shuruudda ku sugnaaday gudiddiisii ayaa khitaabkan takliifigaa lagu doonayaa khitaabka wadciga waa kaa ka horeeye e ka warramaya muujinaya shaygaa in shaygaa shardi looga dhigay ama sabab looga dhigay khitaabu takliifkuna waa kala leeyahay marka aswaabtiiyo shuruuddiin la helo waxaa samee ama yani waxaa ka tag ama shaygaa shaygaas maanuuya halkaa way isu khilaafsanyihiin oo waa xaqiiqada waxaa kaloo isu khilaafsan yihiin xagga awoodda qofkan mukallafka ahi uu shaygan awoodayo iyo inaanu awoodaynin xukunka takliifiga waxaa shardi ah qofkan mukallafka inuu samayn karayo laguma kelifo waxaanu karaynin mutlaqan ayada laakiin xukunka wadcigaa isagu waa khilaafsan yahayo qudre iyo awood loola shardiyo wuxuu awoodu leeyahayna waa noqon karaa waxaanu awoodu lahayna wuu noqon karaa oo masalan wuxuu awoodu leeyahay inuu sameeyo iyo inuu ka tago tugadaa ka mida ah. tugada sababbay u tahay gacangoynta dee waanu samayn kara waxna waa xadi waana ka tegi karaa siqooyinkan cuquudda iyo heshiisyada iyo tasarufaadkeeda sharciga ahi ayaguna waa la mid dee qofku inuu caqdigan sameeyo oo wixii ka dhalan ay ka dhashaan oo deetana sababuu milkigii u noqdo iyo inuu ka tago door buu leeyahay waxyaalaha aanu karaynin waxaa ka mid a cadceedan iilanaysa ee salaadda waajibitaankeedii sababta waa ah ma awoodo sanadkee soo wareegaya ee shardiga sakada waajibitaankeeda waa ah, awooduma le isagu aabbanimadan diidaysa qisaas waalidku adduudmihiisa deen la qisaasidiisa awood uma leh waa asbaab iyo shuruud iyo mawaanacaan qofka awooddiisa ku jirin ee qudradiisa ka baxsan laakiin xukunka takliifiga in wax laleeya samee ama laleeya ka tago wuxuu karayo farqiga saddexaad waxa lagu tilmaamaa xukunka takliifigaahi waxa uu ku tacalluqaa oo qofkan mukallafka ah ee shuruuddii mukalafka laga helay shuruuddii takliifka laga helay qaangaar iyo cadli iyo fahm laga helay ayaa xukunka takliifdiga ahay ku tacalluqa illa waxaa leey waxaa samee waxaa ka teg baa la leeyahay laakiin xukunka wadciga ahi isagu mukalafna waa ku tacalluqa hayru mukalafna waa ku tacalluqa isagu insaan iyo bini-aadminimadaasuu ku tacalluqaya masalan kii yaraa isaga waa ku tacalluqaya sadigaa kii wahlaa kii hurday kii saawisanaa kii qaabilga kii saqraanka ahaa maxaa yeelay waxay dilaan way magdhabayaan oo dee xukunkii wadcigahaabaa la helay sababtiibaa meesha la helay ahayd hantidan inay dileen marka mar hadday hantidan islaafiyaan ama ha wallada ama ha yaraado ama ha hurdoo ha isku rogo isagii waa lagu yeelanaya waa xukunkii takliifiga ahaa ee xukunkii kaasina waa midoo xoogga takliifiga ahina qofka qaangaarka caqligale wax fahmayuu ku tacalluqaa xoogka wadciga ahina bini-aadmi unba ku tacalluqaa isaan baa la odhanaya farqiga afraad waxaa lagu tilmaamaa xoogka takliifiga ahi wuxuu ku tacalluqaa wuxuu qofku kasbanayo kasab iyo labaashiradu ficilka qofku la baashiro oo masalan qofku marka uu mukalafka ay camal sameeyo amarkan sharciga waafaqsan dee waa laga abaalinayaa hadduu camal khilaafsanna waa lagu ciqaabayaa oo xukunka takliifiga ah kasab iyo mubaasharo kasabu qofkani kasbayo mubaasharo waxan mubaasharaysay ayuu ku tacalluqaa laakiin xukunka wadcigaah waxaa la arkaa in masale ashkaas lagu ciqaabo ficila cid kala sameeyeen masala adunka martoo kale caaqiladii bay ku waajibaysaa maxayna waajibitaanka ay korooda ku waajibaysaa xukun takliifiga maaha waayo qofka laguma kalifi kara wuxuu cid kala sameeyey laakiin waxay ugu waajibtay ficilka kayrka ayaa sababa xaqan inuu ku sugmo qofka kale ficilkaa uu sameeyey ayaa sababa in xaqani ku sugmo wax ugu wadcayaa waxa kale oo lagu tilmaamaa farqiga shanaad waxaa la yidhahdaa ficilka xukunka wadcigaahi isagoo laga yaabo mukallafkani inuu karayo ayaa haddana lama faro dookaraya haddana lama faro maamuur maaha maalan inaad afartan ariya yeelato maal erdoysa inaad yeelato nisaaba waa laga yaabaa inaad awoodo laakiin lagu fari maayo la waran maayo oo sharciga ku fari maayo iloobayl waa inaad nisaab yeelataa si ay sekadii kugu waajibto haddaad masalan socdaal tahay lagu odhan maayo in iloobayla waa inaad degaataa si saamuu kugu waajibo si saamuu kugu waajibo laakiin xukunka takliifiga waxaa laga maarmaana baynu marka hore wuxuu karayo mukalafkani oo awooddiisa hoos gelaya inuu yahay marka xukun takliifiga la farana waxaa la faraya waxa liyaariyo wax kastoo ficilkaa la faray uu saxiix ku noqonayo sida tahaaradii salaada oo kale haddii wax loo diidana waxa loo diidaya waxa liyaariyo wixii shayga gaarsiinayay marka waxay ka dhigan tahay qaacide aynu dhowr jeerna kutubtii horena aynu ku marnay oo la yidhaahdo waxay yidhahdaan maa laa yatimu lwujubu ilaa bihi falaysa biwaajibin wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun haddaba fiirso shayga waajibitaankiisa uu kugu waajibayuu ku fuulayaa waxaanu dhammaystirmaynin waxaasoo la timaado mooyaane waxaasi waajib kugu noqon maayo oo iminka sekadu goormay kugu waajibeysaa markaad nisaab hesho bala yatimu lwujuubu waajibitaankii sekada waxaana dhamaystirmaynin ilaa bihi isaga mooyaane falaysa biwaajibin waajib maaha laakiin maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi shayga waajibkee ku saarani waxaanu dhammaystirmaynin wax kaloo timaadada waxa kale waa waajib oo iminkaas salaadii oo kale markaynu iskaba dayno aynu adilada tahaarada sugtay markaynaan xaggeeda eegin salaadii iminka waa waajibku saaran taxaaradiina markaa waa lagaa rabaa ila waajibku fuulay bay laga maarmaan taxaaradu u noqotee marka maa laa shayga waajiba kuga ku saarani waxaan u dhammaystirin ilaa bihiisagma fahuwa waajibun isagu waajib noqonaya ilan adoon taxaaro la eegibay salaaddii waajib kugu noqotay salaaddii casar iminka tusaale ahaan wixii marka inaad maradii cawradaa suraysa inaad doonta waajib bay kugu noqonaysaa biyihii iyo waxaad ku weysaga inaad doontay waajib bay kugu noqonaysaa laakiin sekadii goormay kugu waajibaysaa waxay ku waajib markaad nisaab yeelato marka ha kugu waajibtay sekadiiyo nisaabkii doona lagu odhan maayo marka wujuub iyo waajib bay kala yihiin waa halkay marka alla ka yidhahdaan farqiga lixaad waxay yidhahdaan xukunka takliifiga waxaa la shardiyaa inuu mukallafku og yahay uu weliba og yahay in takliifdana ilaahay xaggiisa ay ka soo fushay si uu qasad iyo niyo ugula yimaado ruugga takliifigaaba isagu khilaafsanoo inuu og yahayba shardi ma aha masalan iminka qofaad daxalkiisa leeda baa dhintay adoon ogeyn baa dhaxalkii yeelatay ood hanti yeelatay leanna sababtii oo qaraabadii ah ayaa meesha taallo xuu wadciyaa ruuxa dumara ee masalan haddii awaabaheed ah caqdiyo uu guriyo iyadoon ogeyn ninkii waa u xanaanoobaysaa hadduu ninkeedi furo iyadoon ogeynba waa ka xaaraantinimoobaysaa hadduu qofkii hurday wax dilo ama qofkii ama qofkiisa ama qofka qatilka ama uu qofku wax gano oo qof ku dhacdo waa magdhabayo walow yaana ogaaninbe marka xaggaanagu waa farqibay ka leeyihin tan ogaanta laba shay unbay ka soo reebaano waxaydhahan asbaabtan cuquubaadka ee jinaayaadka sida dilka qisaasta keenaya oo kale waxaa la shardiyaa dee inuu waxaan uga qasiyo oo qisaastu qof gebsan kuma waajibto zinaduna xadka zinadu waa la midoo shubhada iyana ma waajibo ogaan la-aan baa jirta asbaabtanay milkiyaalku ku guuraan manaaficda iyo acyaanta sida iibka iyo hibada iyo ijaarada iyo ayana waxaa la shardiyaa inuu qofku og yahay hadduu iskaga hadlo uun isagoo wuxuu keenayaba garanaynin waxaa la wax ku waajibayaa ma jiraan mararka qaarkood ayaa waxay yidhaahdaan waxa kulmaa xurunka wadcigaa iyo kan takliifigaa ah way kulmaan masalan zinada oo kale xukun takliifa bay noqonaysaa xagga marka laga eega inuu xaaraan yahay xagga marka laga eega inay sabab xad u tahayna waa xugun wadciya tuugaduna waa la mid khitaabka wadciga ahi mararka qaarkood wuxuu ku keliyoobaa cadceedda suulitaankeeda iyo bisha rabaan soo gelitaankeeda iyo sanadka sekada usoo wareegayayo waa awqaad muxadadoon qofkani awood aanu ku hay khidaablooda bay noqonaysaa khidaabu takliif ma noqonayso waayo amar iyo nahiyaydan toona kuma jiro laakiin waxa ka dhalanaya ee salaad iyo soom iyo xaja ayaa markaayo shay kale weeye laakiin xukun takliifiya oo aanu xukun wadci la soconin ayada lama helayo maya takliif kastaa sabab ayay leedahay ama shardigeeda ama maanic bay leedahay idan markaa khitaabka wadcigaaba khitaab takliifka ka caamsan oo takliif lama hela ilaa khitaab wadciga ayaa la socda iskaga soo gudub hadda wuxuu yidhi kutub badan baana kala farqisa oo sharxu lmuniirka iyoay ka mid yihiin laakiin hadda hadalka aan idiin soo guriyey almuhadab kan cabdikariim namni ayaa markaasaa u soo gudbiyo ka ugu fiican buu noqday furuuqdaa soo gudbinay wuxuu markaa sheekhuna yidhi xukunka alxukmu takliifi wuxuu dalbayaa shay samayntii wallahu aclam halkaa inoogu joogo waktiga halkaasuu idinkaga dhaca